alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeennana waa kii saddexaad oo ka mid ah risaaladii itxaafu saada biqasasi الsaxaaba waxaynu soo gaarnay alqisaة اthaaniyatu islaamu alfaaruuq cumar bn اlkhadaab radi allahu canh alqisaة athaaniyatu qisada labaad islaamu lfaaruuq faaruuq islaamnimadiisii weeye kii xaqa iyo baatilka kala saarayay cumaruu cumar ahaa cumarkii ibnulkhataabi ina khataab ahaa radia allaahu canhu allah ka raali noqday qisadaani waxay ku saabsan tahay labaad cumar ibnulkhataab sidee buu ku islaamay iyo markuu islaamay maxaa dhacay can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar waxaa laga wariyey ninkan qisadiisa aan ka sheekaynayno cumaraa dhalay oo wiilkiisii weeye qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bni cumar lammaa goortii aslama uu islaamay cumar ibnulkhadaab cumarkii ina khadaab ahaa radiallaahu canhu allaha ka raali noqdee lam taclam maysan ogeyn qurayshun qurayshi biislaamihi cumar islaamnimadiisa lamaysan soconoo waxba kama garanaynin islaamnimada cumar waxba kamaysan ogeyn fa qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi markaa ayu ahli makkata ree maka yaa ansha-u ugu faafin og lilxadiidi sheekada dadka namaamadu ay namiimnimadu ay ku badan tahay oo warka aad u faafiyo durba qaaradaha u kala gudbiya quraysh yaa ugu xariifsan dadka noocaasa fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen jamiil ibnu macmar aljumaxi waa ninka jamiil loo yaqaana jamiil jimku waa kordhigan yahay jamiil ibnu macmar aljumaxi fa kharaja cumar wuu soo baxay ilayhi ninkaa xaggiisa jamiila ayuu u soo baxay wa ana aniguna macahu cumar la jirankiisaan ahaa cabdullaahi bnu cumar baa aabbihii la socdo wiil yar a ah marka ah attabicu waan raacayay atharahu raadkiisa aabbahay raadkiisaan daba socday buy acqilu waxaan fahmayey maa waxa araa aan arkayo oo wa asmacu aan maqlayo wixii aan arkana waan fahmahayaa wixii aan maqlana waan fahmahayaayo nin kurayoo roon oo wax fahmayaan ahaabi aabahayna waa la socday fa ataa aabbahay wuu u yimid huu ninkii jamiil ahaa ayuu u yimid fa qaala cumar wuxuu yidhi yaa jamiilu jamiilow innii anugu qad aslamtu waan islaamay ilaahay waan isu dhiibay qaala jamiilu qaala cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa radda jamiil ma celin calayhi cumar dushiisa kelimatan hal eraya kuma soo celin markuu cumar yidhi waan islaamay oo ilaahi baan u hoggaansamay jamiil hawshaa wax jawaab ah oo hadal ah kamuusan bixin shib laakiin muxuu sameeyey xataa qaama ilaa uu istaagay caamidan xaalo uu yahay mid u kasayo o u qasdaya ilalmasjidi masaajidkii xurmada lahaa waa masjidulxaraam ayagaana haysta markaasoo asnaan baa u dhex taalla fanaadaa wuu dhawaaqay ninkii jamiil ahaa andiyata qurayshin quraysh fagaaraheedii iyo meelahay ku fadhi ku diriri jirtay ayuu ka dhex qayliyey oo meeshaas kacbada iyo xaramka wuxuu u ahaa meel ay ku warka kuwa kala warqaataan ee wax iskugu gudbiyaan ku kala xog helaan sidaasay ahaan jirtay ayib andiyaduna waa saas waa meelaha fagaaraha lagu wada sheegsheekayso dadku isugu yimaadaan fa qaala ninkii jamiila wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin quraysh kulankeedeey inna bna alkhadaab war ninkii ina khadaab qad saba'a waa gaaloobay oo muxuu awal haystay oo ka gaaloobay diintii kufaaru quraysh buu haystayoo saba'na waxay u yaqaaneen qofkii mabda' haystay oo mabdi'i ka tago mid kala qaatay ama ha saxnaado ama ha khaldanaado war ninkii ibnu saba'a waa gaalooba diinta waa ka baxa cumarna waa daba taagan yahay markuu dhaqaaqay leanna wuxuu og yahay inuu war ka faafinayo buu daba dhigta marka wuu maqlayaa wuxuu ka hadlayo fa qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi kadaba been ayuu sheegay buu yidhi maanan gaaloobin walaakinnii anugu aslamtu waan hoggaansamay wa aamantu waan rumeeyey billaahi alle ayaan rumeeyey wa saddaqtu waxaan kaloo rumeeyey rasuulahu alle rasuulka ayaan rumeeyey nin gaaloobay oo diin fiican haystay ma ahiye haddaan diin saxa ah haysta oo aan ilaahay rumaysnaa oo aan rasuulkiisa xaqaha rumaysnaha waxa uu sheegaya jamiilla waa beenti fataawaruuhu way ku boodeen markaasoo dagaal baa meeshii ka dhacay fagaarihii iyo meeshii dhammaayo ay wada joogeen mar allaala markuu cumar afkiisa ay ka soo baxday waan islaamo allaiyo rasuulkiisaan rumeeyey hal maraa lagu kaca kicitaankuna mid afka maahana waa gacanka hadal faqaatalahum wuu la dagaalama waa keligii waxa la socdaay waa cunug yar ah laakiin cumar wuxua nin aad u lafweyn oo qor ah oo xoog badan ayuu ahaa waxaa intaa u dheeraa geesinimada waxaa intaa u dheeraa nin ay yaqaanaan oo shadiidulba'si ah oo nin rageed ah oo aan la hawaysan karin oo nin nin ka tegay maahan aan sahal lagu hawaysan karinba way garanaya rag is yaqaano ah weeye faqaatalahum wuu la dagaalamay xataa rakadat ilaa ay waxa weeyaan iilatay ashamsu qoraxdii calaa ru'uusihim madaxooda dushiisa barqadii baa dagaalku bilowday waa keligii iyo ayagii sida dagaalku u socday waxa la isku tuurahayo iyo dagaalka iyo gacan qaadka baa qoraxdii bartaa dhaladooda ay timi oo xaggii barigoy ka soo socotay inta kasoo tagtay dhaladooda timi waa lix saac dee waa ruux keligiis ah midka dhagaxa tuurahaya iyo midka wax ku soo ganaya iyo midka haraatinahaya iyo midka wax ku sayrinahaya iyo keligiibuuna noqday xataa fatara ilaa uu daalay cumaru cumar wa jalasa wuu fadhiistay daalkii baa inta ka batay oo wixii xamili waayey ayuu fariistay nin inta fariistay isdhiibay ma ahanoo odhanaya waan isdhiibay magangelyo siyaasadeed baan dalbanayaa saacadda wixii laga bilaaba ma aha fa qaamuu way istaageen calaa ra'sihi madaxiisay soo dul istaageen waa soo duldhoobteen fa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi ifcaluu sameeya maa wixii badaa idiin muuqda lakum idinka wax allaala waxaad ka badin weydaan weydaanood rabtaan sameeya geedkaad gaartaa qori wax ka soo goosta ayib fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye low kunnaa muslimiin haddaan nahay haddaan ahaan lahayn alaaa mi'ati rajulin saddex boqol oo nin haddaan ahaan lahayn laqad taragtumuu waad nooga tegi lahaydeen haa magaalada madiinamaka lanaa annaga aw taraknaa ama waan idinka tegi lahayn haa maka lakum idinka cidanyari ba ay haysab laakiin saddex boqol oo nin oo muslimiin ah haddaan maanta ahaan lahayn inta iyada maka joogta wacdalinaa wada joognaynbi ama waad ka barakaci lahaydeen bu intaan idinka adkaano ama annagaa nala ka saari lahaa waxaad rabtaanna sameeya weli waa hanjabayaa oo wuxuu leeyahay ragnimadiisu weli coshanhaya waana xaq buu u leeyahay fa baynamaa waqti hum ayagu kadaalika sidaa ay yihiin qiyaamun ayagoo taagtaagan calayhi dushiisa oo ay dul dhooban yihiin asagiina meeshaa uu fadhiyo rag badanna ay ku dhiiran la-yihiin id waqtigaasaa jaa'a waxaa yimid rajulu ninkaasoo calayhi dushiisa ay ku sugan tahay xullatun isku joog xullatu xariirin isku joog xariira ayuu qabaa dhar isku nooc ah laakiin xariira ayuu qabaa iyo wa qamiisun qamiis qawmasiyun oo qolyaha kiristaanka ah oo culummadooda loo nisbeeyay oo dheer ragga ahludiinka ah oo kiristaanka ah ayaa qaadan jiray qamiis dheer buu marka qabaa isku joogna wuu qabaa fa qaala ninkii wuxuu yidhi quraysh buu la hadloo maa maxay buu baalukum arrinkiinu yahay war maxaa jiroo meesha lala tuban yahaa fa qaaluu waxay yidhaahdeen inna bna alkhadaab ninkii ina khadaab ahaa qad saba'a mabdi'iisii wuu ka noqdo wuu gaaloobay qaala wuxuu yidhi famah oo maxaa jira bu sabab maxaad ku haysataan u duldhoobantihin bi hadduu diintiin idinka tegey imru'un qof ikhtaara doortay diinan diin doortay linafsihi naftiisana u doortay maxaad ka galay biido afaarihiisa u galaysaan biiyo soo asagu kama tegin mabdi'iisi soo diin kale ma qaadan ka taga biiyo oo maanta loo yaqaano xorriyatulqowl ha kafaraha ka qaada diintiisuu qaatay mabda' buu qaatay waa idinka dhex baxay maxaad u weeraraysaan biiyo taasi waa qodobo dee waxaad hadda ku qabqabsataanba meesha ma yaallaan waa mabda uu ku qancay tan labaad horta ma taqaanaan biy ninka aad dulloobantihin reerka uu ka soo jeedo afa tadunnuuna ma waxaad u anna bani cadiyin ree bani cadi waa qoyska uu ka dhashay awowgiis weeye waa jifada uu ka dhashay cumar tuslimu inay idin dhiibaysa ilaykum idinka saaxibahum saaxiibkood intaad cumar wax gaarsiisaan qoyskiisa ree bani cadiye inay dhibkaa idinka raali noqdoona sidaa idinku cafin doonaan ma idinla tahay buu yidhi aan ka sugina nabiga baa quban rag baa ku le-an faraha kala baxay aan ugu faarfaarinine qaala cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi xadiidka warinayey fa kaanuu waxaad moodaa inay ahaayeen thawban maro maradaasoo inkashafa faydantay canhu xaggiisa say ugu dulxeensanaayeen ereygaa markay maqleen reer bani cadiyi hal maray jagac kale yidhahdaan oo kala carareen waxaad moodaa marka mare uu qabayoo laga siibay keligii baa meeshu kusoo haray ayagina waad ka kala tageen ayib faqultu waxaan ku idhi waxaa hadlaya waa cabdulaahi bnu cumar oo xadiidka warinaya lahu aabbahay bacdu markaa ka bacdi ayaan dambe bilmadiinati madiine anagoo joogno oo la hijrooday oo maka laga tegay oo reer madiine aan noqonay baan aabbahay su-aal weydiiyey oo waxaan ku yidhi yaa abati aabbow man waa kuma alrajulu ninkii alladii kaasoo radda kaa celiyay canka xaggaaga alqowma dadka yowma idin maalinka maalinkeenu maka joognay oo subaxii dagaalka aad bilowday duhurkii aad ku gaartay oo lagu dul dhoobnaa ninkii nimanka kaa fujiyey oo qamiiska qabay ninkaasuu ninkeebuu ahaa fa wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow daaka kaasu alcaasi bnu waa'il ayuu ahaa buu yidhi caasi bnu waa'il cajiib waxaa ah ninka cumar saa u difaacay oo nimanka kala hadlay oo yidhi diintiisa waa u madax bannaan yahay ka taga gaalnimo ku dhinta weliba wuxuu ahaa gaal inkaar qaba ah oo caniid ah oo madax adag oo nebiga iyo saxaabadiisa dhibay waa ninka ay kasoo degtay ku soo degtay afara'yta aladii kafara biaayaatina wa qaala la uutayanna maalan wawalada nin saxaabi ah oo kabaha toli jiray ayuu inta u yimid bira alaabahan iyo hagaaji birta iyo kabaha iyo waxaasu hagaajin markaasuu iyo hagaaji alaabtaan ninkii saxaabiga ah alaabtii markuu u hagaajiyey ayuu wuxuu yidhi alaabtii waa kuu diyaare lacagtaydii isii markaas yidhi ku siin maaya lacag xataa takfura bimuxamedin ilaa nabi moxamed aad ku gaalowdid ma ku siinaya lacagta war shaqaynu isugu nimid maxamed iyo gaalowgiisii iyo gaalnimo la maxaa kaa galay lacagtayda isima jirta ma ku gaaloobaysaa maxamed aan lacagta kuu dhiibe markaasuu wuxuu yidhi maya xataa tamuuta uma tubcaf ilaa aad dhimatid adigaan caas ibnu waa'il ah hadana lagu soo saaro qabriga lagaa soo saaro nabi maxamed ku gaaloobi maaya sal alla alayh wasalam odaygaan caasuna wuxuuba inkirsanaaba haddii la dhinto in la soo noqonayo maba aaminsanaba waaba inkirsan yahay bacdiga zacma aladiina kafaruu an lan yubcauu markaasuu yidhi la isoo saarayaa suu waa lagu soo saaraya suu bas marka la isoo saaro intaan dhinta kabacdi marka la isoo saaro alaabtaan aad ii tuntay iyo lacagtooda markaasaan kusiinaya isu keenkeen hadda kusiin maayo weli sidii ugu leeyahy qiyaamaduu rabaa inuu ka qaato marka waa maxkamad ilahay horteeda kaa qaadanaya marka wuxuu leeyaha halkaan anaa kaaga fiicanoo dee ninkaas waxaana dhaqaalaha haysta oo leh xagga haddii la tagana dee adduunka ku fiican baa aakhara ku fiican waa dhaqan jaahili oo gaaladu ay aaminsanaayeen marka isagoo gaalkaas ah ayuu cumar difaacay wuxuu ninkaa faraha ka qaada diintiisuu qaatay midda kalete reer dhib buu ka dhashay naga dhaafa cumar ibnu khaaab xadiidkan waxaa wariyey ibnu xibbaan ayaa wariyey diyana wuu wariyay filmukhtaara cumar ibnu khaaab nebigaa u duceeyey isagoo gaal ah buu wuxuu yidhi ilaahayow ilaahu ninkaa iisoo islaami nebiguna wuxuu jeclaa sala allahu caleyh wasalam isagoo dadkoo dhan guud ahaan islaamnimada la jeclaa haddana qof magac leh oo karti leh odayaal dhaqameedka beeldaajiyaha salaadiinta boqorrada inay soo islaamaan aad buu u danayn jiray sababtu waxaa weeye ruux iska caadi oo maskiinoo haduu islaamo dee waa khayr iyo nabad laakiin ruux karti leh oo codkar ah oo geesi ah oo dhaqaalo ku bixinaya dacwadii oo dad soo islaaminaya oo nafti huraya oo hadduu soo islaamo laga yaaba bulsho badan inay ku soo dayato oo beeldaajiyo ah ruuxa noocaasoo kalea nebigu aad buu ugu dadaali jira sal alla alih wasalam ilaahu ninkaasi iisoo hanuuni buyu nebigu sal alla alih wasalam waa ka aqbala ayib cabdullaahi bnu mascuud baa wuxuu leeyahaa maa zilnaa acizatan mundu aslama cumaru ilaa wakhtigii cumar uu ka islaamay laga soo bilaabo dadka muslimiinta inay yihiin dad cize iyo sharaf ku nool kamaysan zuulin waagi hore waxaan ahaynba gacantaa kugabad maalinkuu ninkaasu noo islaamay bannaankana laka maray marka nin adag buu ahaa waxaa cajiib ah cumar ibnukhadaab saxaabada iyo nebiga intuu gaalka ahaa aad buu u jiray aad buu u dhiibi jiray maalinkii dambea waxaa aragtay gabar layla la yidhaahdo buu wuxuu arkaa ayadoo socota markaasuu na u socotaa saytir waa cararayaayo waadna dhibteen diintayadii baad nagu dhibteen waadna rafaadiseen meel aan diintayda xor ugu ahay iyo u socdaay dhibbaad ii geysatay markaasuu xoogaa u danqada qalbigiisaa naxariisu gashay odaygeedii bay hadhow u sheegto waxay tiri ma og tahay maanta cumar intuu ii yimid inaan ka dareemay xoogaa naxariis ah oo sidii horagsi ka bedelan maanta aan ku arkay sii ma ka qabtaa cumar inuu islaamo saytir haa maanta ninkaan arkay ninkii hore ma ahayn dameerka aabihi ilaa uu islaamo wallausan kaan anugu aqaan islaamaynb qaliifka iyo madax adayga iyo kartida iyo raganimada iyo macangegnimada islaamnimada cumar waxaa uga dhow buu yidhi dameerka aabbihi waa nin quustay buu ahaa ninkii noocaasa ah marka wuu soo islaama khaliifkii labaad oo muslimiinta ayuu noqda islaamnimadiisii marka waa aragnadoo waa meesha noloshiisa dhabtahay ay ka bilaabatay halkaasuu ku islaamay ilaahay amarkii maalin islaamayba mabda casiizoo sharaflu la soo baxa waan islaamay diintayda waan muujistay waa inaad mar walba diintaada ku iftikaartid mar walba diintaada waa inay diimaha kaala sarrayso mabda'aagu mabaadida kaala fiican yahay islaamku diimaha kaleo dhan kaala saxan yahay keligiibaa diin xaqa waa inaad meel walba la taagan tahay maaha inaad diintaada gorgortan ku gashay maaha inaad noqotid ruux diintiisa gacantaa kuga bad ka cararaya diintaada ku dheganow ayib wuxuu ibnu kaiir sheegay kitaabkiisa albidaaya wanihaaya qisadan ayadaa markuu sheegay buu wuxuu leeyahay qisadan waxay ku tusinaysaa cumar islaamnimadiisu waa dambe inay ahayd biyo oo raggii horey ka islaamay usan ahayn bal ibnu kaiir wuxuu leeyahay sanadkii sagaalaad oo nabinimada markii nebiga lasoo diray kow laba saddex sanadkii sagaalaad oo islaamnimadu soo islaamay sagaal sano wixii ka horreeyey gaal ah sanadkii sagaalaad oo nebinimada nebi maxamed laga jooga sal ly sl hijrada culamada qayb ka midana waxay leeyihiin sanadkii lixaad buu soo islaamay kay dooniba ha noqotee muddo ayuusan diinta qaadan oo la dagaalamayay diinta waagii dambena waa islaama alqisatu ahaaliatu qisada saddexaad wafaatu cumar ibnu lkhadaab radia allaahu canhu cumar ibnukhadaab geeridiisii weeye hadda isagoo islaamay diintiisiina ku adag baynu soo qaadannay haddana casharkeenna wuxuu ku saabsanaan doonaa geeridiisii iyo adduunkan markuu ka jaanqaado oo ka faaruqay can camr ibni maymuun waxaa laga wariyey camar ibnu maymuun alsdi waa nin taabici ah camar weeye kii hore xadiiska hore ibnu cumar baa warinayay qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay cumar ibna alkhadaab ayaan arkay radia allaahu canhu cumarkiina khadaab ahaa qabla an yusaaba intaan la dilin ka hor biayaamin maalmo bilmadiinati madiine ayaan ku arka qabla an yusaaba intaan la asiibin ka hor waa intaan la dilin waa goorma riwaayo kalaa sheegtay oo arbacata ayaamin intaan la dilin afar maalmood ka hor ayaan madiine ku arkay bi maalinku dhintay maalinkii ku shanaha macnaha afar maalmood ka hor madiine ayaana ku arka madiine markuu ku arkay cumar xaggee ka yimid riwaayo kaloo xadiidku shee xadiidku leeyahay caddaysayoo xajka ayuu ka soo noqday cumaroo inta xajkii soo gutay magaaladiisii madiina dib ugu soo noqday ayaan arkay buu yidhi intuusa dhiban afar maalmood ka hor taariikhduna markaa waxay ahayd saddex iyo labaatankii hijrada xaafid ibnu xajarna wuxuu leeyahay maalinkaas iyo wakhtiga uu dhimanayo taariikhda hijrigu saddex iyo labaatan inay ahayd waa itifaaq buu leeyahay waqafa wuxuu cumar soo dul istaagay calaa xudayfata bni lyamaan iyo wa cumaan ibna xunayfin xada waa la godayaa xunayf xudayfe iyo cumaan ibnu xunayf labadaa nin buu soo dul istaagay qaala markaasuu wuxuu yidhi keyfa sideebaad facaltumaa samayseen labadaa nin shaqu u dirsada dhulka ciraaq buu shaqo uga dira shaqadii buu marka kula xisaabtamayaa oo waraysanaya atakhaafaani ma ka baqaysaan labadiinnaani an takuunaa inaad ahaataan qad xammaltumaa miimka waa la shadayaa inaad ku xambaarteen al-arda dhulka maa shay laa tudiiqu aysan kari karin dhulkii aan mas-uulka idinkaga dhigay ma laga yaabaa wax awooddeeda ka badan inaad saarteen maxaa laga wadaa arrinkan waxaa laga wadaa dhulka ciraaq markaa gaala haysatay laba waxyaalood baana waxa weye isagaana waana waana la saydareey laba waxyaalood baa marka loogu dira labada waxyaalood loogu diray waxaa weeye kow macnaha dhulku dhul gaaluu ahaa muslimiinta ayaa furtay oo la wareegay ciraaq markaa raggan wuxuu midna u diray dhulka wixii ka soo baxayo kharaaj ah dhulka waxyaalaha ka soo baxa waxyaalaha noocaas ah ayaa la qiimaynayaa dadka waxbaa laga qaadayaa dowladda waxbaa lagu celinayaa masaakiinta waxbaa lagu caawinayaa qayb ka midana waxay ku saabsanayd dadkii gaalada ahaay oo joogay jizyadii laga qaadayay war marka meeshii aan idiin diray dhulka wixii ka soo baxaya wax ka badan armaad dadka ka qaadeen oo aad dadkii gaalada ahay oo jizyada aasa ka qaadayseen armaad dadkaa dhibteen oo wax awoodooda ka badanoo culaysa aad saarteen cadaaladda cumar bay ku tusinaysaa dad gaalaha u kala hadlaya wuxuu leey ma laga yaaba jizyadii inaad ka badiseen awoodooda wax ka badan inaad saarteen qaalaa waxay yidhaahdeen xamalnaa waxaan ku xambaarnay haa dhulka amran arrin arrinkaasoo hiya ayadu lahu arrinkaas mudiiqatun mid karta ay tahay nin walba wuxuu yidhi anigu dhulka jizyada dadka aan ka aroorinahaya waxay awoodaan weeye kii kalena wuxuu yidhi anigu dhulkii xoolihii ka soo baxayay dalagii wixii ka soo go-ayey ummaddu waxay awoodaan baan ka qaadayy ruux la dhibay oo awooddiisa wax ka badan la saaray ma leh maa fiihaa dhexdeeda kuma sugnayn kabiiru fadlin wax dheeraad oo aad u sii weynba meesha ma olin cumarow nin walba marka wuxuu awooday baa laga qaaday qaale cumar wuxuu yidhi unduraa ka fiirsada an takuunaa inaad ahaataan xamaltumaa dhulka kuwa ku xambaaray xamaltumaa kuwa ku xambaaray al arda dhulka maa shay laa tudiiqu aysan karin aad uga fiirsada bi arrinkaas taxmiilka noocaasi waa digid uu u digayo ou leeyahay iska ilaaliyo ka digtoonaada inaad ummaddaa ka qaadaan waxaysan awood u lahayn iska ilaaliya wuu yidhi fa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi la-in sallamanii hadduu i badbaadiya allaahu alle la adacanna waan ka tegayaa araamila ahlilciraaqi reer ciraaq dadkooda baahan dumarkooda garoobbada ah kuwan waxba haysan iyo masaakiinta laa yaxtajna xaalaysan u baahanayn ilaa rajulinin ninkaasoo bacdii aniga iga dambeeya abadan weligay waxaan uga tegayaa buu yidhi intaan nolol maalmeedkooda u meeleeyo oo wax u abuuro dhaqaale abuur u sameeyo oo wax meel u dhigo ayagoon ruux damboo bani aadama wax isii odhanaynin ayaan ka tegayaa noloshooda meel baan u saarayaabiyu hindisaha noocaasuu marka wataa inuu dadka cadaaladda wada gaarsiiyo ruux walba uu isku filnaado ruuxna uusan ruux kaleeto dawarsan uusan gacanta u hoorsan qaala wuxuu yidhi camar ibnu maymuun famaa atat ma tegin calayhi dushiisa ilaa arbacatun afar beri maahane afar beri baa ka soo wareegtayba markuu hadalkaa lahaa xataa usiiba ilaa la dilay biyo la dhaawacay qaala wuxuu yidhi camar ibni maymuun innii anugu la qaa'imun mid taagan baan ahaa xaggee safka salaaddaan taagnaa biyu laqaa'imun fii safi safka salaadda ayaan taagnaa salaadaasuna salaad subax bay ahayd marka salaad subax bay ahayd waana taagnaabuu yidhi maa beynii aniga iyo wa baynahu cumar dhexdiisa kuma sugnayn ilaa cabdulaahi bnu cabbaas maahane cabdullahi bnu cabbaas baa noo dhexeeyey oo xaggee kaaxiga ah safka labaad baan taagnaabuu yidhi imaamkana tujinayo oo salaadana gelinayo cumarana waan ku aadanaa ruuxa marka aniga iyo cumar noo dhexeeya cabdullaahi bnu cabbaas buu ah adiga safkaan haddaad istaagtid safkaanna niman istaagaan halkaa ninka taagan keligii unbaa imaamka kaaxiga soo maha marka safkan halkan ay da taagan yihiin adna halka taagan tahay hal nin baa imaamka kaa xiga oo kugu aadan bas marka saasuu ka wadaa su-aasha meesha taallaa waxaa weeye safka hore muxuu u geli waaye ninka la yidhaha camar ibnu muxuu safka hore u geli waaye riwaayaadka qaarkood baa sheegay oo riwaayaadka qaar baa waxay sheegayaan camar ibnu maymuun inuu yidhi shahidtu cumara yowma tucina maalinkii cumar la dilay oo la dhaawacay xaadir baan ahaayo iima diidin safka hore inaan istaaga ilaa haybaysi aan ka haybaysanaya maahan wa kaana rajulan mahiiban nin aad looga haybaystu ahaa buu marka safka hore fursad waan u heli karaa aan ku galo laakiin asagaan ka haybaysanayay buu taas waa qodob qodobka labaad buu yidhi wuxuu samayn jire safka markay dadku simayaan oo salaada la gelayo ayuu wuxuu samaynayaa safka hore inta ku soo jeensto buu leeyahy safka ha hagaajiyo saasuu ku odhan jiray safka ha hagaajiyo hadduu arka nin safkii hore horay uga soo baxay ama safkii ka sii dambeeyoo dib u baxay ul uu wadan jir ula fuuli jira ah, ul buu qabta ka gurahaya marka ushaasula dhacahaya tu qab kusuulaya gadaal u bax kii horay usoo baxay kii gadaal u taagnaana qabbu inta kusuulaya horay usoo mar waxaa laga yaabaa ul iska wadan jirayna way ahayd inuusan aad u xanuujinaynin marka haybaysi aan ka haybaysanayay ushaas in la ila fulo labadaba waan ka baqayo safka dambe aan galaybi dambe ayaan gala ayib qadaata usiiba subxii la asiibay halkaa waxaad dareemaysaa wakhtigii la dili doono waa subax qadaat waa subax wa kaana wuxuu ahaa idaa mara markuu soo mara bayna asafayni labada saf dhexdooda qaala wuxuu odhan jiray istawuu sinta labadaa safuu kala dhex maraya safkan iyo kan kuwaanu simaya kuwaanu mid horey usoo bax waa sunno aad dadku ay ugu hijroodeen hadda albaani baa aad uga calacalay waqtigiisio wuxuu leeyahay bahalladan xariiqimada ah sunnadii nabi maxamed bay meesha ka saareen buu leeyahay dadku waxay isleeyihin ba wax ku fududeeya oo sufuufta durba dhag ha kala siiyo laakiin waxaa meesha ka baxay buu dowrkii a'immadu ay lahaayeenoo inay dadka simaan qofka horay soo baxa gadaal u celiyaan dadkii halkaasay istaagayaan mid baa laga yaabaa inuu curibta saarto midna faryaradu saaranaya midna cagta bartankeedu saaranaya adigana waxaa kuu fiirsan keliya ah, aad fiirsanaysaa xariiqinta dadkiina ma sinna isma cagleeka marka asagu sufuuftaasu dhex maraya istawuu xataa idaa lam yara markuusan arag fiihinna sufuufta dhexdooda damiirka fiihinna ku jira sufuufta loo celinayaa sufuufta dhexdeeda fiihinna fi sufuuf khalalan wax daldaloola ah markuusan ku arag taqaddama markaasuu hormari jiray fakabara waa takbiiran jir waa goorma waa mar sufuuftii intay sinteen hal daloola ah uusan u jeedin oo dadku ay caadi u wada siman yihiin wa rubamaa qara'a inuu akhriyaa suurtowda suurata yuusuf suuratu yuusuf inuu akhriyaa suurtowda aw innaxli suuratu naxli aw naxwa daalika ama suuradaha la midka ah fi rakcati luulaa ragcada koobaad ragcadda koobaad baa laga yaabaa suuratu yuusuf inuu ka akhriyo ama ragcadda koobaad suuratu naxli uu ka akhriyo imaamkii saaka isliisaa ka sameeya maxaad u malayn salaad danbe dadka tujin maayo waa bes xilkana waa laga marka ayagu qur-aankay dhuuxi jireen macaanida qur-aankay yaqaaneen waxaa laga yaabaa inay u duceeyaan markuu saa qur-aanka ugu dheereeyo imaam dahabi baa kitaabkiisa siyarka wuxuu ku sheegay abuubakaroo dad ciid salaad ciida tujinayo suuratulbaqara ku tujiyey waa salaad ciid waa amin barqinkii ah markaasaan waxaan arkay buu yidhi saxaabigii qisadaa warinayay odayaashii oo saxaabada nebi moxamed oo lagu hinta ku istaagi waaya qaarkood ula cuskanayaan hadhow salaaddii markuu ka baxayna waa loo duceeyey waa loo mahad celinaya waa yeello u mahad ilaahay inuu siiyo qur dheer ku tujiyo ay qur dhuuxayaan inagana waxaa laga yaabaa a'immada taraawiixda tujinaysa inaan heshiis kala nahay ninka boobsiiya bas ninka qur tartiib iyo deganaansho iyo ku akhriyo dhuuxa inkaarqabo weeyaan maalin walba cabashaa la soo gudbinahaya sheekhu kanaana laka bedelo maxaa dhacay qur ma boobsiiyo marka kala tuur wax la yihahdaa jirta meeshaan farqi baa udhexeeya marka qur say ugu dhaqmi jireen iyo saynu nahay ayib xataa yajtamica ilaa ay isugu yimaadaan annaasu dadku waxaad dareemi kartaa hataa ninka salaad salaad subax qiraa'ad suuratu yuusuf bilaabay dadkii rabay jamaacada inay ka qayb galaan oo dhan waa soo gaarayaan ilaa dadko dhan ay isugu yimaadaan masaajidka famaa huwa arrinku ma aha ilaa an kabbara inuu takbiirsaday fa samictuhu waan maqlay yaquulu asagoo le waxaa igu dambaysay buu yidhi allaahu akbar inuu yidhi buu waxaa ii xigtay buu yidhi yaquulu asagoo leh qatalanii waxaa i dilay aw akalanii waxaa i cunay alkalbu ay war ey baa i cunay ama ey baa i dilay intaasaa ii xigtay buu imaamkii dhammaayana tujinayay xiina waqtigii tacanahu ninkaasu uu duray fa taara wuu cararay alcilju ninkii gaalka ahaa ciljiga waxaa loo yaqaanaa waa alrajulu min kufaari alcajam waa nin gaal ah oo weliba gaalada carbeed aan ahayn cajamka ah waxaa kaloo ciljiga loo yaqaana ninka feeraha weyn oo xooga badanna waa loo yaqaana marka wuxuu ahaa nin aan carab ahayn xaggana gaal ah aadna u xoog badan buu ahaa addoonna wuu ahaa oo adoon ayuu ah wuu cararay marka bisikiinin sakiin makiinada ama sakiin ayuu la cararay dhaati arafayni oo laba af leh dhaati arafayn waa laba af afkaana waxbay ku goynaysaa kana waxbay ku goynaysaa sunna labada afba wuu ka mariyey oo waa sumaysan yihiin labadeeda afba laa yamuru ma soo maro calaa axadin qof yamiinan xagga midig walaa shimaalan xagga bidix ilaa tacanahu wuu gelinaya baashaasu saa marka u lalminaya qof allaala qofkii dhanka midigta ka xigana saasuu ku leeyahay kii bidixda ka xigana saasuu ka leeyahay labada afna isku sibay wax ugu xiraysaa labada afna waa ka sumaysanta xataa tacana ilaa uu duray alaaata cashara rajulan saddex iyo toban nin oo muslimiinta masaajidkaa ku tukanaysay salaada subax ah dad salaad subax masaajid ku tukanaya ama salaad kaleta in la laayo oo masaajidda lagu laayo wax hadda bilowda inaysan ahayn ogow cumar bay haysataa salaad subax ku jiro suuratu yuusuf akhrinaya maata waxaa dhintay minhum saddex iyo tobankaa nin xaggooda waxaa ka dhintay sabcatun toddobo saddex iyo toban toddobo markii laga jira maxaa soo haray yaa lixdaa nin dhaawac bay noqdeen laakiin intii kale waa waa waa waa dhinteen saddex iyo tobankii nin toddobaa dhimatay intii kalena waa dhaawac laakiin kulligood bahashaasu wada gaarsiiyey falammaa ra'aa markuu arkay daalika arrinkaas arrinkee waxa ninkan uu samaynayo dadka uu waxgelgelinaya markuu arkay rajulu nin oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah magaciisa culammada qaar baa waxay leeyiin waxa la yihahdaa xataan atamiimi alyarbuuci baa la yihahdaa nin wanaagsan buu ahaa ninbaa wuxuu arka ninkan dadka laynaya daraxa wuxuu ku tuuray calayhi dushiisa burnusan koofiyad weyn ayuu madaxa kaga rida ninkiioo dadka bahasha la dhex markuu arkay bahal koofiyadoo aad u weyn ayuu madaxa dalaq ugu siiyey marka burnusku waa koofiyad aad u dheer weeyaan koofiyad aad u dheer culamada qaar baa waxay leeyihiin waa kisaa-un yajcaluhu rajulu fii ra'sihi waa go' weyn oo ninku madaxa u saarto go'aasu ku habiye ama koofyad weynkii kii la yidhaahdo falamaa danna markuu maleeyey alcilju ninkii gaalka ahaa annahu asagu ma'khuudun in la qabanayo markuu arkay madaxii koofyad iyo wax in loo geliye weyn oo uusan badbaadayn oo dee indhihii uusan wax ka arkayn oo uu arkay in la qabanayo naxara wuxuu gowracay nafsahu naftiisi birtii sumaysnayd buu laftirkiisu ismariyey kow meeshiibuu ku dhinta soo ma jeedid marka qof dadka laynaya oo masaajidda ku laynaya asaguna isdilaya ayaduna maaha wax cusube ogaada waa dilay amiiruulmu'miniin saddex iyo toban nin oo khiyaartii muslimiinta ka midan ah qaybna wuu dilay qaybna wuu dhaawacay markuu ayagii diloo naftooda u qoonsadeen waliba salaadsu waxbay ku jiraan waa salaaddii nebigeenna uu sheegay qofkii salaadaa tukada fahuwa fii dimmatillaahi salaadii noocaas ahayd bunto dadkii ku laayay buu asaguna isdila kow isaga siiyey wa tanaawala cumaru cumar baa wuxuu qabtay waa dhaawa cumar yadda cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf uu ku daba tukanayey ayuu gacanta ku dhegay qadamahu wuu hormariyey soo cumar dadka ma tujinaynin waa dhaawacmay salaaddii ma wadi karo weliba halkaa xudunta hoosteed ah oo inta ka geliyey buu saas uu ugu jeexa xiidmihiiba marka bannaanka yimid bay urkujirtii oo dhan cabdiraxmaan ibni cawf uu gacanta inta qabtuu hormariyey inuu mixraamka salaadda dadka ku tujiyo lanna dadkii salaad subax bay ku jiraan faman yelii cumaru faman yelii dadka ku xigay cumara cumar faqad ra'aa wuu arkay alladii kii ra'aa uu arkay araa uu arkay faman ruuxii yelii ku xigay cumara cumar dadkii ku xigay faqad ra'aa wuxuu arkay alladii kii araa aniguna aan arkayey wixii anigu aan arkayey iyo dagaalku suu u socday ninkan wuxuu samaynayey dadkii cumar ku xigay aniguna u arkayey ayana u arkayeen buu yidhi qariib ah imaamu muslim baa fii saxiixii wuxuu ku wariyey cumar ibnu khadaab in la dili doono saddex maalmood ka hor inuu ku riyooday saddex maalmood ka hor markaasuu maalin jumcaa dadka wuxuu ku yidhi intuu nebi moxamed ammaanay oo abuubakar ammaanay oo ka sheekeeyey wuxuu yidhi innii ra'aytu kaanna diika naqaranii halaaa naqaraatin waxaan arkaa buu yidhi digaag saddex jeer afka dhag dhag dhag igu siiyey saasaan ku riyooday wa innii laa uraahu ilaa xuduura ajali waxaanan u malaynbiyo arrinkaasi inuu yahay ajashaydiioo soo xaadirtay waa maalin jumca ummadiibu hortaagan yahay riyadii uu ku riyoodana saasuu ugu sheegay ficlan sidii bayna u dhacda haa saddexdaa jeer buu bahashi geliyey yidhaahdaan imaam muslim baa xadiidkaa wariyey shan boqol iyo lixdan iyo toddoba raqamka wa amaa nawaaxi lmasjid dadkii masaajidka hareerihiisa ku tukanayey fa innahum ayagu laa yadruuna ma garanayaan wax ay sameeyaan salaadii maxaa ku dhacay codkii cumar baa go'ay suu qur-aankii u akhrinayay suuratu yuusuf ama naxri oo dadka u tujinayey baa hal mara inta halkaa wax laga geliyay baa neeftii hoosu baxda marka waxba maqli maayaan maxaa isbedelay laakiin dadkii safka hore iyo ku jiray dee waxaan arkayaba ayagubaa arkayeenbu dadkii marka waa garan layihiin waxa jira hayra annahum laakiin ayagu faqad faqaduu waxay waayeen sawta cumara cumar codkiisii quraanka uu ku akhrinayay waayeen wahum yaquuluuna waxayna lahaayeen subxaana allah subxaana allah qofka salaada imaamka hadday wax ka khaldamaan soo subxana allah laguma baraarujiyo wax khaldamay u qahaystaan subxaana allah imaamkii dhammaaba in la dilayo dhaawac liita uu yahay war ma hayaan fa sallaa waxaa tujiyey bihim ayaga cabduraxmaan cabdiraxmaan baa tujiyey ibnu cawf salaatan salaadaasoo khafiifatan fudud riwaayaadka qaar baa waxaa ku soo arooray inaa actayn iyo idaa jaabu labadii ragcadood buu ku tujiyey cumar soo suuratu yuusuf muusa wadin qiraa'adii muusan dheerayn dhaawac liitaa yaalla amiirkii mu'miniinta dhaawaca muslimiintii kaleetaa qayba dhaawac yihiin dhimasha masaajidkii dhex taalla marka inaacdayn iyo idaajaabu ku tujiyey falammaa goortii insarafuu salaaddii ay ka baxeen qaala wuxuu yidhi cumar ya bnu cabbaas cabdullaahi bnu cabbaasow cabdulaahi waa ninkii camar ibnu maymuun cumar xaggiisa ka sii xigay soo garan maysaan safka koobaad baa cbdullahi bnu cabbaas ku jiray la taliyayaashiisa khaaskaana wuu ahaa yabna cabbaasin cabbaasow undur waxaad fiirisaa man ruuxa qatalanii i dilay ma yaqaan waa mugdi marka ruuxa i dilay soo fiiri fa jaala wuu wareegay cabdulaahi ibnu cabbaas saacatan saacad buu wareegayo qofkii raadinaya uma jaa'a wuu yimid fa qaala wuxuu yidhi qulaamu lmuqiirati muqiira addoonkiisii ayaa ku dilay abuulu'lu'a la odhan jiray kunyadiisa magaciisana fayruz baa la yidhaahdaa ayaa magaciisa la yidhahdaa ninkaa cumar dilay kunyadiisana abululu loo yaqaanaa nin majuusiyo gaalada dabka caabudaa buuna ahayo reer ciraaq iyo dhankaa laga keenay marka ninkaasaa ku dilay buu qaala cumar wuxuu yidhi assanaca ma kii farsamo yaqaanka ahaa oo biraha iyo tumi jiray qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu cabbaas ha waa ninkaa ninka ku dilay qaala cumar wuxuu yidhi qaatalahu ha dila allaahu alle ilaahay ha dilo kaa lacnadiisa ha ku rido laqad amartu waxaan faray bihi asaga macruufan wanaag waxaan wanaag ahayn weligay uma sheegin sheeginb maxaan ku galabsaday inuu idila bihi ibnu sacad baa wuxuu wariyey sanad saxiixana ku wariyey ilaa zuhri laga gaarayo cumar ibnukhadaab siyaasadiisa inay ka mid ahayd magaalada maka iyo madiine iyo ardulxijaaj in laga ilaaliyo dadka noocaasoo kaleetaho aan carab ahayn oo addoommada ah xaggana gaalada ah dadka noocaas oo kale inaan la soo gelin siyaasaduu qabay yaan la keenin dhibkoodaa badan fasaadkooda badan nagada ayuu ohan jiray siday sidaa u ahaayeen baa waagii dambeeto muqiiratu bnu shucba oo kuufo waali ka ahoo halkaa xil uga haya baa qoraal u soo dirayoo wuxuu yidhi waxaan hayaa nin gaal ah oo farsamo yaqaan ah waxaan rabaa ninkaas inaan kuu soo diro magaalada madiine yimaado faa'iidooyin badan baynu ku qabnaaye ninkaas iga ogolow inaan kuu soo diro biruhu tumaa waxyaalaha naqshada u baahan buu naqshadeeyaa faa'iidooyin badan buu leeyahay marka aan kuu soo diro warniyow ninkaa naga daa buu wuu ku celceliyey markuu ku celceliyey markii dambe u fasaxo soo dira waa addoon marka waxaana iskale muqiiro muqiira marka wuxuu ku yidhi niyahow farsamo yaqaan baa tahay waxaan rabaa xoolo intaas la eg bishii inaad ii keentid yowmiyanna intaas aad iigu shaqayso ii keentid magaalada gal soo shaqayso waxaa tumaysay soo tun aniga intaasaan kaa raba cumar buu u tegayo wuxuu yidhi cumarow ninkaa muqiiraahon addoonka u ahay wuxuu ii diray wax awooddayda ka badana igala hadal haye maalinkii maqaa shaqaysaa intaasaan shaqeeyaa maxaad bixisaa u celisaa intaasaan u celiyaa wuxuu yidhi shaqada aad haysidii waxaad celisid waa aad bay u kala fog yihiine shaqo fiican baad qabataaye ilaahay ka boqo ninkaa xaq buu kugu leeyahay xaqiisa u gudo intiibuu ka xanaaqo wuxuu yidhi cumarow cadaaladaadu dadko dhan way gaartay marka aniga laga reeba buux ah. ballansa waxaa iga abuux inaan hawshaa shaqa ka qabto cadaaladda cumaa dadko dhan way gaartay laakiin anigu cadaaladdiisa waa ka qaday buux maalinkaasuu cuqdad qaado go-aan wuxuu ku gaaray inuu waxa weeyaan uu cumar dilo cumar baa marka wuxuu leeyaha waxaan wanaag ahayn uma sheegin ittaqi illaaha wa axsin ilayh war ilaahay ka baq oo ninkaas sayidkaaga ahood addoonkiisa tahay wanaag u samay inta un baan ku idhi buy taasi waa qodobo wax sababoo saakan ku mutaystay inuu idila ma jirto qodobka labaad alxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay alladii allahaasoo lam yajcal aan yeelin miitatii qaabdilidayda biyaddi rajulin nin gacantiis ninkaasoo yadacii sheeganaya al islaama islaamka ilaahay waxaan ugu mahadinayaa bi gacan ruux muslima saaka inaana ku dhiman bi wuxuu aad uga cabsanayaa armaad cumarow inta dulmi gashay oo khalad kaa dhacay ummadda qaybo ka midu intay cuqdad kuu qaadeen oo xuquuqdoodii kaa weeyeen oo sida ay kugu dilaan birri qiyaamada ilaahay hortiisa aad isku rafaadaan adiga iyo ayagu oo ayaguna ay yidhahdeen ilaahu xuquuqdan kulahayn baan ka weyna idinkuna adiguna qof muslimoo la dilay aad noqotaa cabsi noocaasi walwal noocaasaa galay wuxuu ilaahay u mahadinayaa marka ruux islaama ah inuusan qiyaamadaasna wax u raacanaynin asagana aysan wax u raacanaynin ilahay baa taa ku mahadsanbi ayib xaafi ibn xajar intaa markuu sharxayo wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu ina tusinayaa qofka muslimka ah hadduu qof kas u dilo inay suurtagal tahay oo la rajayn karo ilaahay inuu dembigiisa dhaaf xataa haddaad qof dishid weli caymo iyo baab toobaa kuu furane ilaahay u toobadkeeno u noqo subxaana wa tacaala muctasiladaa waxay qabtaa iyo khawaarijta iyo qaybo ka mid ah inuusan qofkaasu wax toobada lahayn cabdullahi bnu cabaasna waa loo tiiriyaa laakiin ma sugna cabdullahi bnu cabaas inuu masaladaas sidaa ugu tegey cala aliطlaaq inay tahay ayadu sax ma ah qad kuntu waxaan ahaa qad kunta waxaad ahayd waa mukhaaabtaadu waa ka hor dhiganta wuxuu la hadlayaa cabdulahi bnu cabaas baa cumar la hadlayaa cabdulaahi bnu cabaasow qad kunta waxaad ahayd anta adiga cabdulaahi ah iyo wa abuuka aabbahaadi oo cabbaas ah tuxibbaani kuwa jecel an takura inay badato alculuuju gaaladu bilmadiinati madiino wax badan baan idinkala teliyo on idinku yidhi addoommadaas iyo balaayooyinka aad noo keenaysaan iyo dadkaa gaaladaho majuusta ah iyo waxaa naga daaye annagaa isu shaqaynayno o is adeegsanayna waxaa naga daaye aad baan hawsha ayadaa idinkala hadli jiraybi laakiin adigaan ibn cabbaas ah iyo aabbahayo cabbaasa labadiinuba waxaad jeclaydeen magaalada madiina balaayooyinka noocaasu inay ku bataan wa kaana alcabbaasu cabbaas wuxuu ahaa agarahum midka ugu badan raqiiqan xagga adoomada addoommo tiro badan ayuu lahaa fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas in shi'ta cumarow haddaad doontid facaltu waan samayn facaltu waan samayn waa maxay wax allaala wax aabbahay u joogo addoommo ah kulligood gamtaan u istaagaya wadalaynayabaan ku ribi ifasax adigu soo ma nibcid soo hadda dhib maysan keenoo adiga kuma wareemin addoommada aabbahay uu leeyaho dhan waa xasuuqayaaye fasax unbaan kaa rabaa culimmadu waxay leeyihiin wuxuu sidaa u leeyahay wuxuu og yahay cumar inuusan ka yeelaynin laakiin xoogaa qalbigiisu rabaa inuu ku dejiyo ay in shi'ta haddaad doontay qatalnaa waan laynaynaa qaala wuxuu yidhi kadabta waad gaftay bi kadabta been baa sheegtay macnaheedu maanta maaha carabtu kadabta waxay u isticmaalaan ay akhta'ta waad gaftay bacda maa takallamuu markay ku hadleen ka bacdi bilisaanikum luqadiinna oo wasalluu ay tukadeen qiblatakum qibladiinna ay u tukadeen oo waxajuu ay xajiyeen xajakum xajkiinna markaas inaad tidhahdo waan laynaya ma jirto luqada carbeed bay ku hadlayaanbi waa muslimiin laa ilaaha illa allah bay ku dhawaaqayaan miyaa dili muxuu kaa galabsada addoonkaani way xajinayaanoo waa dawaafayaan labeyk allaahumay ku hayaan marka mar hawshaas wax ka qabad lahayde hadda waxaad wax ka qaban kartid ma jiraan bu lamana taabanayo waa dad muslimiin hadda axkaamta muslimiintay qaateen faxtumila waa la xambaaray ilaa baytihi gurigiisa loo qaada masaajidka waa laga qaaday asagoo dhaawaca fandalaqnaa waan tagnay buu macahu la jirankii leanna qisada waxaa warinayey camar ibnu maymuun wa kaana annaasa dadka waxaad ka anna nuuntu waa shadantaha lam tusibhum inaysan ku dhicin musiibatun balaayo qabla yowmaydin maalinkaa ka hor fa qaa'ilun mid hadlaa yaquulu wuxuu lahaa laa ba'sa dhib ma leh wa qaa'ilun midna wuxuu lahaa wa qaa'ilun mid hadlana yaquulu wuxuu lahaa akhaafu waan u baqayaa calayhi dushiisa walla waan u baqay dadkii qaybsama qayb waxda war dhib dhaawacan wuu ka kacayaa qaybna waxay lahaayeen maya walle aad baan uga cabsanayaa inuu dhaawaca maanta u dhinto fawtiya waxaa loo keenay binabiidin timir la qasay fa sharibahu wuu caba see loo qasaya timirta inta la lafaguro lafaha laga bixiyo oo biyo lagu radiyo meel la dhigo maalin iyo hameen iyo markay yaallaan ayay biyo caadi oo aad u macaan oo enerji fiican la noqonayaan caafimaadna badan biyihii noocaas ahay oo nabiidka loo aqoon jiray ayaa la siiyoo la waraabiyey fa kharaja biyihii baa waxay ka soo baxeen min jawfihi calooshiisa calooshii baa banaankii taallaaba biyihii afka laga siiya maba ku gabanba biyihii markay gaban waayeen uma utiya waxaa loo keenay bilabanin caano fa shariba wuu cabay hu caanihi fa kharaja caanihina waxay ka soo baxeen min jurxihi dhaawciisa boogtii dhaawacayd bay caanihina ka soo marka caano iyo cabitaan midna ku gaban maaya biyu ayib cabdullaahi bni cumar baa wuxuu leeyahay umar markii dhaawacuu soo gaaray wuxuu yidhi nin dhakhtar aha ah laygu yeero nin dhakhtaroo carbeed baa loo keena dhakhtarkii carbeed marka loo keenay ayuu wuxuu ku yidhi niyahow bal dhaawacayga fiiri markaasaa ninkii dhakhtarka ahaa wuxuu yidhi waxaad ii keentaan biyo ii keena timir leh timir iyo biyihii la isku radiyey waa loo keenay waa la siiyey sidaan meesha inoogu qoran biyihii maysan hakan timirta lahaa markaasuu yidhi haya or iska ta dhakhtar kaluu yidhi ha laygu yeero dhakhtar ansaareed baa loogu yeeraa markaasuu bal allinkayga fiiri kii labaad oo ansaareed baa asaguna caanihii keenay sucaanihii buu cabisaacaanihi baa ku hakan waayey dhakhtarkaa dambe marka markuu arkay caanuhu say u socdaan buu wuxuu ku yidhi cumarow ummadda islaamkaa u dardaaran buu yidhi ah, waa kuu dhammaatay wax nolol ah oo iga kaa muuqato rajo nololeed haddaan dhakhtar ahay ma jirtee ummaddaa islaamka inay xil iyo wax samaystaan u dardaara waa waa yaqaanaa cumar wuxuu yidhi eraygaa waxaan ahayn afkaaga hadduu ka soo bixi lahaa binlow baataan ku odhan lahaa waayo waan isgaranayaa meeshaan uh, nabarku si ugu yaallaan garanayaabi waa i muuqataabi inaan cayma lahayn buu yidhi waa i muuqataabi marka saas ayay dhakhaatiirtiina u sheegeen hawshaan inay culus tahay fa calimuu waxay ogaadeen annahu asagu mayitun mid dhimanaya inuu yahay fa dakhalnaa waan u soo galnay calayhi dushiisa wa jaa'a way yimaadeen annaasu dadku fa jacaluu waxay bilaabeen yuhnuuna inay ammaanayaan calayhi dushiisa yunuun ficilku anaa weeyaan rubaacigiisuna yunuuna ku imaanaya wa jaa waxaa yimid rajulu nin shaabun ee dhallinyaro ah fa qaala wuxuu yidhi abshir bishaarayso yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiyow bibushrallaahi ilaahay bishaaraynta uu kuu bishaareeyo ku bishaarayso laka adiga waxaa kuu sugnaaday min suxbati rasuulillaahi rasuulka alle la saaxiibidiisa xaggeeda xalay ka ahaatay iyo wa qadamin fadli fil islaami islaamka dhexdiisa aad fadli leedahay maa shay ayaa kuu sugnaaday qad calimta aad ogtahay uma wulliita xilka ayaa laguu dhiibay fa cadalta haddana cadaalad baad samaysay uma shahaadatun haddana waa shahiido ruux shahiidaad noqotay dadkii horay u islaamaad ahayd nebi moxamed baad la saaxiibtay xilka ayaa laguu dhiibay cadaalad baad samaysay gacan kaa khadaran baa ku dishay salaadii subax adoo tukan ayaa lagu dilay ammaantaasaa wiilkan dhallinyaradaah u soo jeediyey qaala wuxuu yidhi cumar wadidtu waxaan jeclaan lahaa anna daalika arrinkaa a sheegaysidu kafaafun kala fadhi inay ahaato iyo waxa weeyaan kala afqaadid laa calaya dushaydana inaan dembi la ii raacan walaa lii anigana usan arrinkaa a sheegaysid waxba ajara iga sugnaanin cabsi wuxuu qabaa ah cumar armaad ummaddaa khalad ka gasho xilkaagii aadaan si fiican u gudan ilaahina qiyaamada daalac ku raacda marka waxaan aa sheeg sheegayso waa shahiiday waxaasaa samaysay cadaalad baa samaysay saxaabadii rasuulkaad ka mid tahay inay hawshu noqoto kafaaf ku filaansho wixii anigu shakhsiyadayda aan sameeyey ay igu filaadaan laakiin waxaad aa sheegaysaan aan waxba layga raacanin anna aana ummadda waxba u raacan sidaa ayaan jeclaan lahaa buui falamaa goortii adbara wiilkii uu dhabar jeediyey idaa waaba ayadoo isaaruhu hoosguntigiisu yamasu uu taabanayaa al arda dhulka wiilkii cumar la hadlayo wanaagsanaayo ereyga wanaagsan soo jeediya markuu dhaqaaqay baa wuxuu arkay wiilkiioo maradii uu qabay jiidaya haday sarweel ahayd iyo hadday khamiis ahaydba maraduu dhulka ku jiidaya waa inta waxa in badanoo maanta da'yarta ka lagu falay surweel waxaad arkaysaa ciribta iyo kabta ku dhex jira waa faashon hadda waxaa soo baxay kuwo jilbaha ka jexjeexan waxaan u qabi jira waaga hore dhar dhammaaday iyo dadayacan waa dambaa waxaa la ii sheega sidaaba lagu iibiyaaba waa faashuwen bay ku marka gabdho meelahan ka jexjeexan soo midaan arag oo halka ayaguna ka daloola maaha gabdho dharka ka dhammaado aradan ah ayaguna waa ree magaalnimadaa sidaa ka tustay cumar marka wuxuu arkay wiilkaanoo marada jiiday waxaad u fiirsataa xaaladuu cumar ku sugan yahay wixii cabbitaanoo biyaha la siiya caloosha ku hakan maayo wixii cuntaahoo la siiyana caloosha ku hakan mayso dhakhaatiirtiina waxay isku waafaqeen hawshaan inaysan caymo lahayn oon waxba laga qaban karin xaaladda noocaasa markuu wiilkii arkay qaala wuxuu yidhi rudduu celiya calaya dushayda alulaama war wiilka halay soo celiyey bu wiilkii baa loo soo celiyey qaala wuxuu yidhi yabna akhi waa maxay walaalkay wiilkiisiiyow ha waryaa kurayo xunkaa muuse odhan ereygu waa kala macaan yaha ereyga macaani quluubta wuu soo jiitaa erey macaan buu kula hadlaya haddaad rabto qof khalda inaad wax ka saxdo walaalle sidaana wax kaa yihiin adeer sidaanaa wax kaa yihiin iyo haddaad tahay shaytaan yahow lugaha dhexdooda maxaad baalka u gashata wuxuu ku talagelayaa inuu iska kaa dhiciyo difaac galo adaa shaydaana kuleeyihi marka dambana gacanka hadal bay tegaysaa hawsha afka hadal waa dhaafaysaa marka waa nin weyn cumar oo waayeel ah wiilkuna oo wiil yar bimathaabati walaalki midu dhalow ka soo qaado adeer irfa hawbaka maradaada koru qaad dhulka ku jiidaysid koru qaad maxaa ku jirta haddii kor loo qaado fa innahu kor u ayaa abqaa u baaqi ahaansho badan lihawbika maradaada oo hadda maradii haddaad jiidda asbuuci walbeetaba maqasba haddana lagu jaran waa lalaalaabi lianna kabihii iyo ciiddii iyo dhagxaantii wixii baa jaraya wa atqaa sidaasaana u cabsi badan lirabbika rabbiga muujeedda haddaad rabtay maradaadu inay baaqi kuusii ahaato muddo kuusii joogto maryahuna ay noqdaan maryo ilaahay lagaga baqay ruux walbow maryaha aad qabtay ha jiidi raggaa laga hadlaya malfaan qodobka maryaha dhulka ku jiideen ilahay baa ku siiye waa nibco waa labis dad baa qaaqaawanoo aradan labiskaa lagu siiyana saa rabta uma xihan kartid eh shareecadu quyuud bay u xirtay iyo shuruud sidii nebi moxamed iyo saxaabadu ay ka tageen u xiran marka haddaad surweel qabtid waxaa weeyaan gaabso anqawga ha ka sarreeyo haddaad qamiis qabtid sidoo kale macaws hadday tahay sidoo kale saasaa kuuna alla ka cabsi badan maradaadana saasay dan ugu jirtaa hadii kaleeto waad isku rafaadaysaan aakhirowaan oo kuu dhaca yaa cabdallaahi bna cumara cabdullaahi iyo ina cumar ahaayo wiilkiisiibuu la hadlayaa undur waxaad eegtaa maa calaya waxa korkayga ahaaday oo mina dayni dayn ah aabba waxa dayn laygu leeyahay bal indha indheeyo soo qayme fa xasabuuhu way xisaabiyeen xasabadii xasibadii mala ahayd maaha aha waxay maleeyeen maaha tani waa xisaab fa xasabuuhu way xisaabiyeen fa wajaduuhu waxay heleen sittatan lix iyo wa hamaaniina siddeetan alfan ee kun siddeetan iyo lix kun oo lacag oo dayna ah in lagu leeyahay ow naxwow ama wax la mid ah oo waxa la waxaanoo xoolaha muxuu u qaatay limasaalixi lmuslimiin muslimiinta baahan dadka dhiban masaalixda caamka ah sidaasuu usoo dayn qaadanayay qaala wuxuu yidhi in wafaa hadduu ku filnaado xoolahaygu lahu dayntaas in wafaa xooluhu haday in wafaa hadday ku filaadaan lahu dayntaas in wafaa hadday ku filaadaan lahu dayntaas maalu aali cumara cumar reer cumar xoolahoodu daynta cumar lagu leeyahay hadday gudi karaan oo ku filnaadaan fa addi gud hid dayntaas min amwaalihim xoolahooda ka gud walaa tacdu ha tilaabin hum ayaga ilaa hayrihim ayaga cid aan ahayn ha u gudbin xoolaha reer cumar oo daynta cumar lagu leeyahay bixin kara ruux kale oo bani aadam a daynta cumar ha laga guda ha oran bix walaa tacdu cayntu waa reebantah walaa tacdu caynaanka kaleeto weeyaan walaa tacud ma aha u noqonin oo kaleetay taas noqonaysa fa addi iga guud cannii xaggayga haadaakan almaale ee maalka ah taasi waa qodob qodobka labaad wa ilaa haddii kala dhe ka booda fasal waxaad weydiisataa haddii xoolaha reer cumar ay ku filnaan waayaan daynta laigu leeyahay inay wada gudaan fasal waxaad weydiisataa fii bani cadiyi bni kacbin qoyska reer bani cadiyoo jifadayda khaaskaa ah kuwaas waxaad weydiisataa waxaa dhiman inay dhammaystiraan waa khaaska ah qolyaha weydiisa cid kale baahidayda ayaan loo aaday hawshaa waxay kutusinaysaa qofka soomaaliga ah. soomaalida dhaqan fiican bay qofka hadday maanta waxsi ka noqdaan kuwaan inkaarqabayaasha aho dawarsiga umbartay maanu xirfadda ka dhigtaye waxaa laga yaabaa dadka dad ugu sokeeyo jifadiisa khaaska ah aadaya ruuxaana igu dhacay dhibkaana igu dhacay waana sax ceebtaada iyo baahidaada iyo arrimahaaga hoose ayagaa gooni uga warqaba dhaqankaasu dhaqan fiican weeye marka wuxuu yidhi hadday xoolaha reer cumar ku filaadaan hadda waa okay hadday ku filaan waayaanna qoyskaas jifada khaaskaa ah oo ree cadiyo oon ka tirsanahay qoyska hawshayda u bandhig fain lam tafi ku filnaan amwaaluhum xoolahoodu ree bani cadiyo xoolahooduna haday gudi waayaan waxa dayn laygu leeyahay fasal waxaad weydiisataabay fii qurayshin qabiilka guud weeye quraysh waa qurayshi cabdulahi cumar waa nin qurayshiyu ahaa qoyskaa guud iyo qarankaa quraysheed kuwa ayagaa weydii walaa tacudhum ha u tilaabin ilaa kayrihim ayaga cidaan ahayn ruux aan quraysh ahayn waxba ma weydiin kartid fa addi iga gud canii xaggayga haadalmaala xoolahan indaliq tag ilaa caaishata caaisha u tag ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood ahayd faqul waxaad ku dhahdaa caaisha hadda deen iga gud ma leh uu ka raba lakin wuxuu ka raba u fiirso yaqra wuxuu akhrinaya calayka dushaada cumaru cumarkii cumar baa wuxuu kugu soo akhrinayay assalaama cumar waa ku soo salaamayey taa horta iga gaarsiy kow walaa taqul aabbaha ku odhan amiira almu'miniin maxaa laga wadaa macnaha ku odhan laa taqul ha ku odhan amiira almu'miniina yusallimuk amiirkii mu'miniintaa ku soo salaamaya ha ku odhan bi lakiin waxaad ku dhahdaa caaishu cumar baa ku soo salaamay ku dheh amiirulmuminiin ha ku odhan sabab fa innii anugu lastu ma ihi alyowma maanta lilmu'miniina mu'miniinta amiiran amiiru ma ihi waa dhimanayaa naftii baa iga baxaysa ma ihi amiirulmu'miniin muxuu u diidan yahay wuxuu u diidan yahay waxbuu ka rabaa waxa uu ka raba taytalkii dowladnimo haddii lagu codsado adiga maanta waxaa laga yaaba adoon shilin haysan madaxweyne hadduu ku yimaado ku yidhaha boqol kun isii meel allaala meelaad ka keentidba waa raadinaysa laakiin ruuxu iska caadiyo jamaacada masaajidka hadduu inta ku yimaado ku yihahdo kun shilin isi waad meecmeecan maxaa deeqsi u noqotay madaxweynaha markaad aragtid mansabka iyo meeshu ummadda ku joogaad xoogaa waxa weye u muxaabaynaysa ugu reemagaalaynaysaa waad ka xishoonaysaa marka caaisha hadii lagu yidhahdo amiirulmu'miniin inay ama xishooto isku qajiso oo waxa la weydiistay inay diidda ay ka qajiso ama ay xoogaa muxaabaad iyo ninjeclaysa arrinkaa ka samayso ayuu diidan yahay marka waxaad ku tidhahdaa cumar baa ku soo wa qul waxaad ku dhahdaa yasta'dinu idanbuu wuxuu kaa weydiisanaya cumar ibnukhadaab an yudfana in la aaso maca saaxibayhi labadiisii saaxiib la jirankooda in lagu aaso nebi maxamed guriga caaishuu ku aasan yahay abuubakarna guriga caaishuu ku aasan yahay caaishana waxay qorshaysatay labadaas agtooda in lagu aaso booskii caaisha ay rabtay in lagu aasa meeshiibuu ka codsanayaayo wuxuu leeyahaa cumar waxaa kula wuxuu ku ku dheh labadiisii saaxiib in lagu aaso ayuu rabaa inuu idankaaga dalbo fa sallama wuu salaamay cabdulaahi bni cumar caaishuu salaamay wastaadana idan buu weydiistay uma dakhala waa usoo galay calayhaa dusheeda fa wajada wuu helay haa ayadii qaacidatan xaalay tahay mid fadhida tabkii oo ooyeysa talo maxaa ka dhintay maxay la ooyeysaa walaalkeed muslimaa dhintay oo amiiruulmu'miniin ah oo nin wanaagsan oo ahlu sharaf oo wanaagsan ayaa dhintay geerida cumar bay la ooyeysaa faqaala cabdulaahi bni cumar baa wuxuu yidhi yaqra' wuxuu akhrinayaa calayka dushaada calayki dushaada cumar ibnukhadaab assalaama wuu ku soo salaamayy wayasta'dinu wuxuu idan kaa weydiisanayaa an yudfana in la aasa maca saaxibayhi labadiisa saaxiib la jirankood fa qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa uriiduhu booskaas mid la doonta linafsii naftayda booskaana isu rabayta inaan haddaan dhinta laygu aaso wala uuhiranna waan u eexinayaa bihi asaga alyowma maantay calaa nafsii naftaydaan ugu eexinayaa wixii naftayda aan u rabay cumar maanta waan u huraya waa lagu yaqaana reer abubakar falammaa aqbala markuu soo qaabilay wuu ka soo noqday cumar buu soo aaday qiila waxaa la yidhi cumar baa lala hadlaya haadaa kani cabdullaahi bnu cumar weeye qad jaa'a wuu yimi qaala cumar wuxuu yidhi irfacuunii kor ii qaada marka wuu jiifay soomaahay ifariisiyo dhulka iga qaada ifariisiya fa asnada wuu tiiriyo huwa asaga rajulu ninbaa ileyhi xaggiisa u tiiriya cabdullahi bnu cabaas baa la sheegay cbdullahi baa inta qabtay halkaa ku tiiriyo saa u qabtay jamiil fa qaala wuxuu yidhi maa ladayka cabdullaahi iyo wataan kaa warsugaya maxaad haysaa maa maxay baa ladayka agtaada ahaaday qaala cabdullaahi wuxuu yidhi alladii kii tuxibu aad jeceshahay yaa amiira almu'miniin amiiru lmu'miniin oo sidaas jeclayd bay hawshu ku dhammaatay oo adinat caaisha arrinkii way fasaxday qaala cumar wuxuu yidhi alxamdu lilaah ilaahi baa mahad iska leh maa kaana ma ahayn min shay-in shay ahamuu mid looga kalgacayl badan yahay ilaya xaggayga min daalika arrinkaas nabi maxamed iyo abubakar in laygu aaso waxaan ka jeclahay ma i jirta bu arrinkaan ugu jeclahay wax walbeeta kaas weeyaan allahu akbar arrinkaasuu aad u danaynayaa in nebi moxamed iyo abubakar agtiisa lagu aaso ayuu aad u danaynayaa fa idaa ana fa idaa goortii ana anigu qadaytu aan dhinto faxmiluunii iqaada haday naftu iga baxda iqaada buy uma sallama wuu salaamay soo saa idinma ha markii naftu iga sii baxaysa iqaada waa la qaaday faqul waxaad dhahdaa yastaadiinu cumar ibnukhaaab cumar ibnukhaaab baa wuxuu ku weydiisanayaa idan fain adinti fain adinat hadday ii fasaxda lii aniga fa adkhiluunii igeliya ha hadday ii fasaxdo markay naftu iga sii baxayso markaas haddana intaad iqaadaan oo ii gelisaan mar labaadu cumar wuxuu kaa codsanayaa in nebi moxamed iyo abubakar agtiisa lagu aaso mar labaad sidaas ku celiyo idanka ku celiye wain radad wain radad faadkhiluuni igeliya muxuu ula jeedaa dee qubuurtaas igeliya nebi moxamed iyo abubakar igu agaasa wain radad radad radadatnii hadday ii celiso wain radatnii hadday ii celiso rudduunii waxaad ii celisaan ilaa maqaabir lmuslimiin muslimiinta meesha lagu aasa halkaa hal igeeyabi hadday ii diiddo iga noqotabi isti'daankan dambeeto maadaamay horay wax ugu fasaxday muxuu ka macnayah culimmadu waxay leeyihiin kii hore waxaa laga yaabaa inay suurtagal tahay oo nool inay wax u diidda inay ka xishoonaysay laakiin maanta hadduu dhinto oo naftu ay ka baxdo ay suurtagal tahay inay la qumanaato inay arrinkii ku lexla jeclaata nebi maxamed agtiisa in lagu aaso maadaamay taasi suurtagal tahay markay naftu iga baxaysana sii weydiiyo arrinkaas iga fasax qaada wa jaa-at ummulmuminiin ummulmu'miniin ayaa timid xafsatu ahayd walxaal an nisaau dumarkuna tasiiru ay soconaysa macaha la jirankeeda ayadoo dumarkiina ay la socdaan falammaa goortii ra'aynaa aan aragnay haa ayadii qumnaa waan istaagnay markaan aragnay xafsa bintu cumar oo socotoo dumarkii la socdaan waan istaagnaybu fa walajat way u gashay calayhi dushiisa leanna waa aabbaheed marka raggii way u banneeyeen cumar bay usoo galeen dumarkii marka ayadaa usoo gashay fa bakat way oyday cindahu agtiisa saacatan saacad wastaadana way fasax weydiisteen arrijaalu raggii fa walajat way soo gashay daakhilan xaalo ay tahay mid u soo gelaysa lahum ayaga fa samicnaa waxaan oo bukaa'ahaa oohinteedaan minadaakhili guriga gudihiisaan ka maqalla iyadoo ooyso fiiqfiiqleh fa qaaluu waxay yidhahdeen awsii dardaaran yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow dardaaran istakhlif naftu waa kaa baxaysahay ummaddan cid maamulkeeda sii hayso khaliifa u samee qaala wuxuu yidhi maa ajidu heli maayo axadan qof axaqa kaga mudnaansho badan bi haadaa kan al ee arrinkaa min haa-ulaa'i kuwaas annafari ee jamaacada ah aw irahti ama kooxda ah alladiina kuwaasoo tuwufiya loo oofsaday rasuulullaahi rasuulkii ala sala allahu calayhi wasalama walxaal huwa rasuulku canhum xaggooda raadin uu raalli ka yahay dadka nebi moxamed oo uu raalli ka yahay kooxdaa uu ka dhintay kuwaasaa iila muuqda in adiga xilka loo magacaabo fa samaa wuxuu magacaabay caliyan cali bn abi aalib iyo wa cumaana cumaan bn cafaan iyo wazubayr iyo wa alxa ibn cubaydilah iyo wa sacd bn abi waqaas iyo wa cabdiraxmaan ibni cawf raggaasuu magacaaba wa qaala wuxuu yidhi yashhadukum goobjoog ayuu idinla ahaanayaa cabdulaahi bni cumar walaysa lahu asaga uma sugnaan min alamri xilka xaggiisa shay-un shayna markaad tashanaysaan oo wax dooranaysaan cabdulaahi bni cumar oo wiilkaygaa goobjoogaha idinla noqdo laakiin wax xil ayuusan u hanqataagin oo rajo ka sugan buufi culimadu waxay leeyihiin cabdullaahi bnu cumar wuu istaahilay in la doorto ummadna uu hogaamiyo waana og yaha cumar muxuu wiilkiisa xilka ugu diidan yahaa waxay leeyihiin wuxuu og yaha rag asaga kaga munaasabsan oo ka da'weyn oo ka aqoon badan cadaaladda ka mid taha cumar maanta madaxweynaha hadduu dhimanayo la odhan lahaa saaka dardaaran adduunka jooga ma u malaynaysaa walaalkii uu isleeyahay waxunbuu qori karaa saxiix buu samayn karaa ma u malaynaysaa inuu odhan lahaa waxaan xilka u dardaarmayaa qof ka sii shisheeya maya asagaa isku wareejin lahaa nin walbeet aabbahay adeerkay ina adeerkay walaalkay ina abtigay kaasaa ragga ugu ragnan badanbu nin walba leeyihi adduunka wax la isugu yahay ku odhanayaan aakhare waxba la isuma aha laakiin cumar wuxuu og yahaa rag ka da'weyn kana aqoon badan kana fadli badan inay joogaan waa istaahilaa marka wiilkaygu laakiin waa laga leeyahaa bahasha marka goobjoog ha idinla noqdo maxaa goobjinoomadiisu soo kordhinaysaa marka hadduusan xilkaba waxba ugu tartamaynin ka hay'ati tacziyati sidii ruux u tacsiyeynayo kaleeto lahu asaga maadaamay geerigasho aabihi dhintay nin wanaagsan uu yahay meeshaad wax ku qoonta inaysan haydinla joogo hadalkaasu hadalka cumar ma aha ruwaadda qayb ka mid ah gelisay intaas fa in asaabat hadday haleesho alimratu alimratu halkaa hamsada waa la hoos dhigayaa xilka iyo khilaafadu sacdan sacad ibnu abuwaqaas hadday u soo baxdo doorashadu fa huwa arinku daaka kaas weeye maxaa laga wadaa fa huwa ahlun lahu ahl buu u yahay alalehay nin ku haboon in la doorto ummad hogaamiyo waayaha yaha wa ilaa haddii kaleeto oo inta doorasho la galo aan sacad ibnu abuqaas hawshaa ku guulaysan ninkii ku guulaystaa falyastacin ha kaalmaysta bihi sacdin ayukum kiinii maa umira amiir laga dhigo ninkiinii amiir laga dhiga intiinaa kale sacad ha kaalmaysto ha la tashado fa innii anugu lam aczilhu xilka ugama qaadin can cajzin sacad ibnu abiqaas kuufuu hayn jira waan arki doonaa xadiiskiisuna waa inoo imaan doonaa kuufa ayuu waxaa u dhiibay cumar iyo ciraaq xilkiina markii dambe wuu ka qaaday inta laga ashtakooday marka wuxuu leeyahay markaan xilka ka qaaday ugamaana qaadin can cajzin kari waa uu kari waayo tasarufka iyo maamulka walaa khiyaanatin khiyaano xoolihii uu khayaanayana ugama qaadin arrimo kaloo siyaasadeedoo dowladeed baan uga qaadaya nin khaa-in oo xoolaha khiyaamana ma ahayn nin taag daranoo daciifana ma ahayn qawi buu ahaa sidaa awgeed markuu asaga xilka ka casilay xilkii uu keliga hayay cumar saddex nin buu u magacaaba hal nin waa ku fillaan waaye nin rag wax dheer bu ah marka saca geesina ah rasuulkana reawow ahaa sal alla alih wasalam qaala wuxuu yidhi wa awsaa awsaa wuu dardaarmay uusi waxaan u dardaarmayaa dhe alkhaliifata ruuxa maamulka qabanaya min bacdii gadaashayda bilmuhaajiriina dadkii muhaajiriintaha alawaliina ee hore an yacrifa inuu u garta lahum ayaga xaqahum xaqooda dadkii islaamkan ku horreeyey u soo halgamay wax u qabtay loo soo dhibay dadkaa inuusan xaqooda dhayalsan wa yaxfada inuu u ilaaliyo lahum ayaga xurmatahum xurmadooda iyo karaamadooda inuu u ilaaliyo wa usiihi ruuxa xilka qabanaya waxaan u dardaarmayaa bil ansaari ansaar khayran wanaag alladiina ansaartaasoo tabawa-uu degay addaara daarta daarte madiine ayay degeen addaara waa madiino wal wa aharuu doortay aliimaana iimaanka oo ma odhan kartid tabawa-u waxay degeen addaara waliimaanana way degeen iimaanku meel la dega ma aha marka waliimaana wa aharuu waxay doorteen aliimaana iimaanka min qablihim waxa weeyaan intaysan muhaajiriintu soo hijiron ka hor ansaar an yaqbala inuu ka aqbalo min muxsinihim koodii wanaag sameeya wanaagga ka aqbalo wa an yacfaa inuu cafiyo can musii'ihim kooda xumaatada sameeyana inuu cafiyo wa uusiihi waxaan u dardaarmayaa ninka xilka qabanaya biahli alamsaari dadka magaalooyinka jooga khayran wanaag fa innahum ayagu ridul lislaami islaamka kaalmadiisa weeye rid iyo ra'da haddii la hoos dhigo waxaa weeye waa cawnu lislaam islaamka dadka u kaalmaynaya weyn dadka magaalooyinka iyo gobollada jooga wa jubaatu xoolaha kuwa soo aruuriyo weeyaan xoolaha dowladdu ay ku shaqeynayso tuulooyinka iyo gobollada laga keenaa waqaydu lcaduwi cadowga kuwa cabsigeliya carageliya weeye xagga quwadooda iyo cadadkoodaiyo tiradoodaba cadowga ilaahay way cabsigelinayaan waanlaa yuukhada inaan la qaadin minhum dadkaa dhammaantood ilaa fadlahum waxa dheeraadka ka ah can ridaahum ayaga raalli ahaanshohona laga qaado haddii xoola laga qaadayo wax baahidooda ka badan ha laga qaado wixii baahidooda ka badnaayo laga qaadayana waxay raalli ka yihiin ha noqdeen iyaan dadka la dirqinin wa usiihi waxaan u dardaarmayaa ninka xilka qabanaya bil bilacraabi dadka reemiyiga ah, khayran wanaag mas-uuliyadda cumar bay kutusinaysaa ummaddii o dhan dardaarankiisu waa qusaysaa xataa reemiyigii buu ka hadlayaa fa innahum ayagu aslulcarabi carab asalkeeda weeye wa maaddatlislaami islaamka maadadiisiyo dhuuxiisa weeye dadkaas an yuukhada in la qaado min xawaashi amwaalihim xoolahooda kuwa iska dhexdhexaadka xawaashil amwaal waxaa loola jeedaa xoolaha aan aadka heer sare u ahayn oo xoolaha ugu fiicnayn iska dhexdhexaadka ah laga qaado haddii wax laga qaadayo wa yuraddu waa la celinayaa xoolahaas wa yuradda in la celiyo calaa fuqaraa'ihim dadkooda fuqaradaana loo celinayaa reemiyigii baahnaabaa la siinaya inta kuwii waxaystay laga qaado wa usiihi waxaan u dardaarmayaa ninka xilka qabanaya bidimati bidimatillaahi ilaahay dimadiisa iyo wadimati rasuulihi rasuulka magantiisa sala allahu aleyh wasalam an yuufaa in la oofiyo lahum ayaga bicahdihim ballankooda wa an yuqaatala in la dagaalamo min waraa'ihim gadaashooda walaa yukallafuu inaan lagu mashaqaynin ilaa taaqatuhum waxay karaan maahane ahludimihii gaalada ahaa oo muslimiinta ku dhex noolaa oo magangelyada allaiyo tan rasuulka ku joogi jiray aniguna aan sidii ku sii waday ninka gadaasheeda xilka qabta dadka gaalada ah inugu dhex nool oo maganteenna ku jooga waxaan idinka codsanayaa idiin dardaarmayaa ballankooda in loo fuliyo wa an yuqaatala min waraa'ihim wuxuu ula jeedaa in la difaaco waa gaaladii nagu dhex noolayd in la difaaco oo aan lagu xadgudbin oo waxa weyaan xuquuqdooda iyo amwaashooda iyo cirdigooda iyo naftooda mid aan lagu xadgudbin haddii jizye iyo wax laga qaadayana wax ay ka bixi karaan oo awooddeeda leeyihiin in laga qaado ayib alxaafid ibnu xajar ereygan markuu sharxayay intaan dardaarankan cumarba wuxuu leeyahay cumar dardaarankiisu dhawaa'iftii dowladdii uu madaxda u ahaa mujtamacii ku hoos noolooyoo dhan wuu ka hadlay buu sababtu waxaa weeye dadku dhowr qaybood weeyo qofku ama waa gaal ama waa muslim ruux saddexaad ma jiro maogtiin taas ama waa gaal ama waa muslim kow mar hadduu qofku gaal iyo muslim mid yahay qofkii gaalka halaba ah u qaybsamaa inuu yahay qof muxaarib ah oo lala dagaalamayo dagaal inlagala dhexeeyo iyo inuu yahay qof aan dagaal inlagala dhexayne dimi ah maaqa qolaan hana gaalo iyo muslimiin kow gaaladiio laba usii qaybsamaya kuwa dagaal in lagala dhexeeyo kuwaan heshiinayso afar ma aha mar hadday dadku intaa u qaybsamaan cumar wuxuu sheegay raximahullahu tacaala wa radiya canhu dadka muslimiinta laftirkoodii ama waa muhaajiriin ama waa ansaar ama waa kayrkood kulligood gaalada iyo muslimiintaba iskusomuslimiinta isku soo duuduubo ama waa muslim reemiyi ah ama waa muslim reemagaalah soo intaba kama hadlin muslimkii reemagaalka kii reemiyiga ahaa muhaajirigii ansaarigii gaalkii dagaalku inagala dhexeeyey kii dimiga ahaa intaba wuu ka hadla dhammaan bulshadaasoo dhan ruux walba wuxuu xaq u lahaa hala siiya buu leeyihi falamaa qubida markii la oofsaday oo ay naftu ka baxday kharajnaa waan baxnay bihi asaga ayaan la baxnay waan la baxna asagi ayaan la tagna talow xaggee u wadaan fandalaqnaa waan tagnay namshi xaalaan soconayno fa sallama cabdulaahi bnu cumar baa wuxuu salaamay qoftii la rabay in wax laga codsado markay cabdcumar naftu ka baxda qofkee ahaa caaisho soo maahayn caaisho ayuu salaamay cidduu salaamay baa meesha ku qoreen fa sallama cabdulahi bnu cumar wuxuu salaamay ee calaa caaisha qaala wuxuu yidhi yastaadinu cumar ibnu lkhaaab cumar ibnu khaaab baa idanku weydiisanaya qaalat waxay tihi adkhiluuhu soo geliya fa udkhila waa la soo geliyey fa wudica waa la dhigay hunaalika halkaas maca saaxibayhi labadiisii saaxiibla jirankood falamaa furiqa markii laga faaruqay min dafnihi aasitaankii ijtamaca waxaa isu yimid haaulaa'i kuwan alrahtu ee kooxda ah fa qaala cabduraxmaan wuxuu yidhi ijmacuu ijcaluu yeela amrakum arrinkiinna iyo taladiinna ilaa alaaatin saddex ruux oo minkum idinka idinka mid a ah. rag ilaa toddobaahu ka dardaarmo marka wuxuu leeyahy dhegaysta hadal buu soo jeedi hadalkaa ninka soo jeedinaya ku dhegano waa nin ma waa kee ninka hadlaya yaa cabdiraxmaan ibn cawf soo maaha cabdiraxmaan ibnu cawf hadalkiisaasaad u dhuux wuxuu leeyahay arrinka doorashada in xilkan qof loo doorto si khilaafku u yaraado markastoo dadku uu bato ra'yigu waa baahaya afkaartu way baahaysaa iyo fikraddu laakiin markastoo dadku ay yaryihiin hawshu waa urursan taha nimayaho waynu tiro badannahay hawshaan saddex ruux aan u saarno ayagu qof ha magacaabeen buy soo caqli wanaagsan maah caqli wanaagsan buu soo jeediyey hawshaa marka sidaa aan samaynay faqaala zubayru zubayr baa wuxuu yidhi qad jacaltu anugu waxaan yeelay amri arrinkayga ilaa caliyin aniga cali baa ila qumanbi saddexdaa nin oon dooranaya mid ka mid cali aan ka dhigno fa qaala dalxana wuxuu yidhi qad jacaltu amrii arrinkayga waxaan yeelay ilaa cumaana anigana cumaan baa ila quman buu yidhi wa qaala sacdun sacadna wuxuu yidhi qad jacaltu amrii arrinkayga waxaan u yeelay ilaa cabdiraxmaan ibni cawf ninkii hore firada soo jeeday kee ahaa soo asagii ma anna adaa ila qumanbi isaguu ku soo celiyey jamiil jiddan faqaala cabduraxmaan wuxuu yidhi ayukumaa kiinnii labadiinnaas tabara'a ka bari noqda min haada alamri arrinkan fanajcaluhu fanajcalahu aan yeella ilayhi asaga ayukumaa kiineebaa tabara'a bari noqonaya min haada alamri arrinkan oo fanajcalahu aan u yeellaa ilayhi asaga wallaahu allana calayhi dushiisa raqiibun mid ilaalinaya uu yahay wal islaamu islaamkuna raqiibun mid ilaalinaya uu yahay wallaahu waa mubtade mubtade weeyaan wallaahu calayhina waa khabarkii mubtadahaasu ku tacalluqaya calayhidaas ayadaa waa khabarkii oo ku tacalluqaya macnuhuna wuxuu noqon wallaahu raqiibun calayhi arrinkaa ruuxii u bari noqda oo u tegaya allah ku ilaalinaya wal islaamu islaamkuna waa ku cadfan tahayoo raqiibun calayhi islaamkuna wuu ilaalin layanduranna inuu eegaya afdalakum kan idinku fadliga badan fii nafsihi naftiis oo muxuu ula jeedaa saddexdii ruux mid walboo ka mid a inuu fiiriyo ruuxa arrinkan ugu mudnaansho badan arrinkee cali iyo cumaan inaan kala dooranno ilaahay baana ruux walba ku ilaalinayo hawshaa markhaati kaaga islaamkuna uu ku ilaalin fa askata ay bimacnaa sakata way aamuseen ashaykhaani labadii oday waa labadee waa cali iyo cumaan cali iyo cumaan shib bay yidhaahdeen saddexdii ninoo hawsha loo doortay maxay ahaayeen cabdiraxmaan iyo cali iyo cumaan soomaahyn labadoodii buu la hadlay marka ayukumaa waatuu labadii la hadlay labadiba shib bay yidhaahdeen fa qaala cabduraxmaan wuxuu yidhi afa tajcaluunahu wilaayada iyo maamulka iyo xilka ma yeelaysaan ilaya aniga wallaahu allana calaya dushayda raqiib wuxuu ka yaha iyo ilaaliye allaa aala inaana ka gaabin can afdalikum labadiinna midka ugu fadli badan labadiinna waad aamusteen anaa idin magacaabayabi marka anaa ku dhawaaqaya ma ii daynaysaan inaan anigu hawsha magacaabo ballan ilaahina waxaan ku qaadayaa ninka igula munaasabsan labadiinna inaan ku dhawaaqe qaala waxay yidhahdeen camha iisuga aan reerkayga la soo tashadee ma jirto nin walba maslaxada ummaddu fiirinaya fa akhada wuxuu qabtay biyaddi axadihima labadooda midkood gacantiisa ayuu qabtay keebuu qabtay waa cali cali buu gacanta qabtay uu salaamay inuu cali gacanta qabtay xaggee laga keenay xadiiskayna ugu imaan doontaa fa qaala wuxuu ku yidhi laka adiga waxaa kuu sugnaaday laka waa khabar muqadam soo hormaray qaraabatun qaraabo ayaa kuu sugnaatay min rasuulilahi rasuulka alla ad ku leedahay sala allahu aleyh wasalam waxaa labaadoo kuu sugnaaday walqadamu fadli oo haddii qaafka la kordhigo walqidamu haddii la yidhaahdana waa horrayn filislaami islaamka dadkii hore oo islaamaad ka mid taha maa qad calimta waxaad og tahay oo fadli iyo wanaagaad leedahay fallaahu alle calayka dushaada markhaati wuxuu ka yahay la in ammartuka haddaan amiir kaa dhigoon adiga ku magacaabo latacdilanna inaad cadaalad samaynaysid ilaahay ma markhaati baad u wala in ammartu cuhmaana cuhmaan haddaan amiir ka dhigana latasmacunna inaad yeelaysid wala tutiicanna aad atiicaysid intaasuu kaga tegay la galo meel buu ku xirtaa hawshiisi uma khalaa wuxuu la gooni noqday bil aakhari kii kale waa kee kan kale ninka saas waxaa samaynaya waa ninkee cabdiraxmaan cawf fa wuxuu ku yidhi lahu asaga midla daalika sidii oo kale ku falamaa akhada almiihaaqa markuu labadoodiiba ballan adag ka qaaday qaala wuxuu yidhi irfac karuqaad yadaka gacantaada yaa cumaanu cumaano cumaan gacanta taag fa baayacahu wuu la baayactamay inaad amiiruulmu'miniin tahay oo ummadda xilkoodii haysaan baycayi heshiiskugula galay bu soo xilkii kuma dhawaaqin lagu dhawaaqay fa baayaca la baayactamay lahu cumaan caliyun calina waa la baayactamay ha hadda waxaa jirta markii lagu guulaysta waxa la yidhahda ka hada markaas waa lagu shubta ha looma dhammayn balaayaa la sameeyey waxa weeyaan eh, hudhuma waxaday dala un socota laakiin raggan waa rag cadaalad ah markii horeba rag isa soo sharaxay ma ahaynba nin walba gadaal baa laga wada waa aamusaya shib nin walba wuxuu dareemayaa bahasha culayskeeda wa walaja waxaa galay ahlu daari dadkii daarta deganaa daartu talo waa maxay hadda kuwaraan ka soo hadalleh waa madiino aladiina tabawa daara soo garan maysaan marka dad guri ku xaraysan ha u qaadana meeshaan addaar waa madiino wawalaja way soo galeen ahlu daari ree madiinana way soo galeen meeshii fa baayacuuhu ayaguna waa la baayactameen sidii baa marka lagu doortay xadiidku muxuu inoo faa'ideynaya waa dhammaaday xadiidkan waxaa wariyey bukhaari baa soo saaray wuxuu inoo faa'ideynayaa cumar ibnukhadaab dhimrintiisa iyo naxariistiisa uu u dhimrinaya dadka muslimiinta iyo gaalada intaba dadkii gaalada ee muslimiinta la noolaa ayib labo xadiidku wuxuu ina tusinayaa siduu uga fakari jiro ugu dadaali jiray ummaddan diinteeda naftiisa intuu danteeda ka shaqeeyo iyo inta diinta ummadda iyo maslaxadeeda ka shaqeeya waxaa badnayd maslaxada ummadda nebi moxamed sal alla alih wasalam taasuu hormarin jiray saddex xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa markaad dhimanaysid iyo mar walbaba inaad ka dardaarantid daynta iyo xuquuqda lagu leeyahay tira war laga bixiyo cidda aad ka bixinaysid kaa bixinaysana waa dadka dadka kugu xiga oo aad hawshaas afar xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa oo aan ka qaadanayna markaad dhimanaysid meelaha khayrka ah haddaabaad awood u heshayd oo waxa weyan callaqal aad isku dayi kartid inaad odhan kartid waa lagu agaasa ahlu khayrka ah. inaad dadka culays saartidna ma aha maka kaleeto madiino kaleeto meelaha dadka ahlu khayrka ku aasan yihiin oo kaleeto camalkaaga unbaa wax kuu taraya laakiin waa istinaas iyo wehel nabi moxamed iyo abubakar ha agaasay bi sal alla alih wasalam wuxuu kaloo inoo faa'ideynaya ka qaadanaynaa in laga tashado imaam iyo ummadda xilkeeda cid hogaamisa in loo sameeyo baycana lala galo lagana dambeeyo dowladna sidaa lagu aasaaso waa arrinka ummaddan jiritaankeeda uu ku jiri kara weeyaan xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa ruux laga fadli badan yahay oo uu jooga kii ka fiicnaa inay suurtagal tahay mararka qaarkood xilka in loo dhiibo xaggee laga qaatay cumar wuxuu sheegay rag nebi moxamed uu ka dhintay ayagoo raali ka yahay soo saas maahayn raggaas miyay xagga fadliga ka wada siman yihin mise kama sinay cumaan iyo sacad ibn abaqaas ma siinna cumaan baa fadli badan cumaan iyo cabdiraxmaan ibn cawf ma siinna cumaan baa fadli badan cumaan iyo cali ma siinna cumaan baa fadli badan haddana cumar wuxuu leeyahay intii naasaan hawsha idinku ogaahya ninkaad maslaxo u aragtaan u dhiibabiyo weliba ninbuu gooni u magacaaba kumu ahaa sacad ibnu abuqaas buu yidhi hawshaas haddii loo dhiiba ehel buu yahay marka sacad haddii la dooran lahaa meeshaa waxaa joogi lahaa cid ka fadli badan sacad marka laakiin dad wax isu ogol bay dadkaasu ahaayeen xadiidku wuxuu inoo faa'ideynaya oon ka qaadanaynaa sunnada nebi maxamed inay ka tahay sufuufta in la hagaajiyo cumar maalinkii ugu dambeysay wuxuu qabtay waxaa ka mid aha sima istaw soo saas maahay dadka tujinaysa sufuufta xil iska saar haddaad ma'muum tahay oo adiga lagu tujinayana sufuufta xil iska saar waa habaaray maxamed ilaahu qofkii sufuufta kala gooye kala goo ilaahu qofkii sufuufta xiriiriya xiriiri marka habaarka nebi maxamedna iska ilaali ducada nebi moxamedna u shaqaysa sala allahu aleyh wasalam wuxuu inoo faa'iideynayaa inaad weligaa ku dadaasho ummadda khayrka inaad u faa'iidaysid sharkana uga digtid xaalad kasto aad ku sugan tahay sariirta haddaad saaran tahay haddii gaari gacan lagugu wado baabuur haddaad saaran tahay diyaarad haddaad saaran tahay dariiqa haddaad maraysid inaad ku dadaalashid inay naftu kaa baxda adoo wanaaggana sheegaya khayrkana sharkana ummadda war ka reebaya caanaha iyo cabitaanka caloosha ka qubanaya buu wuxuu leeyahay irfac izaaraka fa innahu anqaa lihawbika wa atqaa lirabbika soo saas maahay ha ka quusan marka inaad khayrka samaysid ummaddana la wadaagtid inta aad nooshahay wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa dadka hantida laga qaadayo kuwa gaalada haday noqoto jizyada laga qaadayo iyo muslimiinta xoolaha xuquuqdaho kale laga qaadayaba ummadda awoodooda wax ka badan inaan la saarin oon ummadda culays la saarin ee wax la fudaydiyo wax dowladda ay ku shaqayn karto dadkana aan dhib ku ahayn waxna ay ku badbaadaan in la sameeyo laakiin aan lagu talagelin dadka hantidooda in la dhaco oo mumtalakaadkooda lala wareego oo ayagii waxa weeyaan la dhuuxo oo qalin shubato la noqdo iyo dhiigmirasho arrinkaa waa in la iska ilaaliyo wallahu aclam sala allah calaa nabiyina mxamedin waalih